dhaqankii sayidina cumar radia allahu tacaala canhu uu sameeyey waxaa dhacday xilligii nebi maxamed awaa'ilu lhijra in eh, <clears throat> nabiga u yimaadeen nin yahuudi ah iyo nin kale oo markaa islaam sheeganayay oo gar isku haysta nabiga u yimaadeen gartii baa nabiga la weydiiyey nabigu waa xukumay yuhuudigiiba u xukumay wuxuu ihi garta noocaa noocaasa ninkaadan waad khaldan tahay reer madiina yuhuudigaa gar leh markii bannaanka usoo baxeen buu ihi yuhuudigii isagoo gartii waa ku qanacsanad isagaa loo xukumay kii kalea wuxuu ihi waxaan doonayaa inaan u tagno oon garta u dhiibanno abubakar kuma qancin anuu hawsha qaabka loo xukumay abubakar inoo gee abubakar baa loo tegey waa la weydiiyey abu bakarna wuxuu yidhi yahuudig baa hadlo wuxuu yidhi nabi maxamed baan u tagnay garti baanu u sheeganay anuu ii xukumay ninka waa ku qanci waayey wuxuu yidhi abubakar inoogee abubakar marka wuxuu yidhi siduu nabigu u xukumay wey gartu waa sunada u xukumay ma laha warna ma laha wuxuu yidhi maya cumar inooge cumar baa loo tegay cumar baa xogta la siiyey yahuudigu wuxuu yihi nabigaan u tagnay saasuu yidhi waa xukumay abubakar buu yihi haddana aan u tagno abubakar nabigu ku raacay oo al amru calaa maa xakama bihi muxamedun sala allahu calayhi wa alih wasalam cumar markuu ogaaday hawshu inay sidaa tahay wuxuu yihi war ma runtiiba kiibuu la hadlay wuxuu yihi yahuudigu warkuu sheegahay inaad nabiga u xukuntantee oo nabigu gartii saa u riday kadibna abubakar u tagtee abubakar nabiga ku raacay hawshii sidaa ma u jirtaa haabu wax yar isug buuri gurigu galay cumar seefuu soo qaatay ninkii buu kala goyey ninkii garta nabi maxamed diiday ee tii abubakar diiday madaxiisiiba la tegay riwaayadku waxay tilmaamayaan nabigu inuu dhibsaday hawsha iyada ah oo nabigu yidhi cumar maanan moodaynin in ruux muslima dhiiggiisa u saa ugu dhiiranayo cumar waxaan moodahayay iimaanka qalbigiisa galay ee tawxiidka fadhiistay inuu waxyaabaha noocaasa ka hor istaagahaye cumar ma moodayni dhiig muslim inuu saa ugu degdeghayo cumar nabi maxamed maxamedo ninku muslim maayn gaal bu ninka ilaahay xukumkiisi diiday ee kii rasuulka diiday muslimeha ay qarin qoortiisan waan la tegay bu ilaahay baa ka jawaab falaa warabbika laa yu'min baa soo degtay falaa wrabbika laa yuminuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusalimu tasliima cumar baa lagu taageeray marka waaa cumar waa lagu yaqaana howlahaas cumar go-aanu qaato qur-aanku inuu khilaafo waaba naadirba intuu nabigu noolay waxyuu degahayey tale uu cumar bixiyey ama uu qaatay inuu qur-aanku garab maray waaba naadirba muwaafaqaatu cumar baa leeyahay culamadu waa yaqaana macruuf wey idan cumar asagoo nabiga tala weydiin oon xaajadii nabiga u celinin ba markuu u arkay ninka inuu gaal yahay oo gaaloobay riddana ku dhacay xukumka rabbigayna diiday alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk wma unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamu ila aaquut ataxaakum ila yuriiduuna an yataxakamuu ila taaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih idan go-aan buu qaatay waa kala goyey xad buu oofiyey loo yaqaano xad ridda man badla diinahu faqtuluuhu ah warku waa garateen bay la tahay aharkaas cumar inuu sugan yahay bay culummadu qaarkood marayaan sida alimaam ibnu taymiya fi kitaabi asaarim almasluul mujaladka calaa shaatim arasuul mujaladka labaad siddeetan ilaa siddeetan iyo shan waxaa kaloo taageeraya inuu sugan yahay xaafidn xajar fatxulbaariga mujaladka shanaad afartan iyo lix safxada ah waxaa kaloo taageeraya almanaawi fi kitaabi alfatx asamaawi bitakhriij axaadiid albaydaawi mujaladka labaad afar boqol sagaashan toddoba idan waxaa weeyaan hawshu waa suganta aharku asagoo xadiidku asagoo marfuuco dacfi ku jira je laakiin maraasiil saxiixa oo weliba mursalu shacbi ka mid yahay baa meesha ku sugan marka waa raajix qiso qisadaa lamida ah ama ku dhowna waa jirta oo zubayr ibnu cawaam iyo nin ansaaryadoo isku qabtay xoguu biyo e, beer waraabinteed oo zubayr dhihi jiray aayaddan inay annaga nagu soo degtaan filayana waa jirtaa si kastaba noqotee taa waa daliil weeye in muslimiinta qaarkood oon boqorro ahayn madaxweyne aan ahayn xuduudda qaarkood ay fulin karaan marka aan laga baqayn dhibkaa ka badan daliilka labayo tobnaad ummunaa xafsa bintu cumar ummi lmu'miniin haweeney baa xilligeeda sixirtay khilaafadii cuhmaan cumaan intuu madaxweynaha haweeney baa gabadha eh, umulmuminiin sixir ku samaysay kadib haweeneydii baa aduu ci sheegtayba la ogaaday waa loo yeedhay waxaa la yidhi maadaa umulmuminiin sixiray ha anaa sixray bay tiri oo maxad oga dan lahayd n n bay la soo istaagtay umunaa xafsa waxay u dhiibtay cabdiraxmaan ibnu zayd nin loo yaqaanay tiri haweeneydan qabo geedka geed madaxa ka goobay tiri ilan saaxir waa in la dilo weeye waxaa khaliifkii baa joogo cuhmaan ibnu cafaan amiir lmuminiin baa taagan umuna xafsa seef bay qaatay cabdiraxmaan binu zayd bay u dhiibtay ibn alkhaaab markaa baan filaya <clears throat> kadib waxay tihi soo dil ninkaa ka ha haweeneydaa ka shaqeys sidaasuu ku dilay cumaan baa hawsha dhibsaday maanoo madaxweyne oo amiirkii muslimiintoo taagan oo nool bay umuna eh, xafsa ii gacan dhaaftay haweeney dilkeed yaasu u baneeyey cabdullahi bni cumar ba wuxuu ihi cumaanow ma haweenay saaxirad ah oo sixirkii markii la weydiiyey qiratay oo umulmuminiin ay dishay baad hadda ka murmaysaa may raali lahaw bu kama murmahayo iska amuso cumaan wuxuu ihi bes ba iga tahay waay raalli lahada haddaba adiga ninkainta taagan tahayba waa la dilahayaa umulmuminiinna ku dhaqaaqda waa fasaxantiin ba iskaga tag culmadu waxay leeyihiin cumar in eh, cumaan in la dilo haweenaydan saaxiradda ama diidanayne wuxuu diidan yahay asagoo nool in la gacan dhaafo oo ficlan gacan dhaaf weeye amiirkii muslimiintoo taagan ruuxii xadda laga oofin lahaa in loo gacan dhaafo ad intaad qoorta ka qabso ka gawracdo waxaa ku jira ma haboono hanaan fiican ma aha laakiin ibnu cumar wuxuu u arkay jaariyaddu inay tahay jaariyad gacantaa xabsa ku jirtay cid maanta dhib ka keeni kartana uusan jirin xad weyn oo dil dhiiggeda baneeyan ay ku dhacday in la dilina ay waajib ahayd wax fitno iyo qaalaasi iyo buuq iyo amni darana keeni mayso oo da qabiil soo gurban o nin baan laga dilay xaqdaro loo dilayna ma jiraan wixii dowlad baa dhisan maadaama ay fitnada ka dhalan ay iska yar tahay fasaskeeduna yar yahay bay saa u dilaan taasuu ibnu cumar arkahay aarkaana aar sugan weeye inay umna xafsa ay dishay haweeneydaasi xirtay bacdama ay qiratay fi khilaafati cumaan cabdrazaq baa soo saaray fi musanafi bayhaqi fi sunan abarani iyo malik fi muwa intaba waa soo saareen iyo cabdulahi bn axmed fi masaail abihi ibn cumar baana hawshaa taageen daliilka saddex iyo tobnaad asaga ibnu cumar laftirkiisa ayaa addoon isagu uu lahaa oo wax xaday buu intuu qabtu gacanta goyn soo qabtay yaa maraatika hebel iyo hebel wuxuu xaday muxuu dhan yahay hala miisaamo hala qiimeeyo waa nisaab waa daga galay dagadii wuxuu gaaday sariiqada tii sakada ma ah idan wuxuu ihi gacanta hala gooy isagaa gooyey khilaafadii cumaan mise mucaawiya mid ka mid a ah ayay ahayd maalik baa soo saaray fi lmuwaa aharkaasna iyo shaafici fi lum cabdirazaaq fi lmusanaf bayhaqi waana ahar sugan weeye bal amiirkii madiine joogay ee madiine amiirka ka ahaa yaa wuxuu yidhi ma banaana in la gooyo addoonku wuxuu isku darsaday intuu waxday ayuu haddana baxsado cararay ka baxay waddanka ibnu cumar rag buu ka daba diray waa la raadiyey waa la soo helay waa la soo qabtay waad carartay soo ma ah waxna waad xadday cararkii cafi wey laakiin xatooyadii gacanta ku maqan la soco amiirkii madiina haystaa wuxuu yihi alcabd laabiq asaariq laa tuqdacu yadhubu addoon cararoo cagareeba baxsaday xaggana waxday lama taabto waa la iska daayaa ibnu cumar baa wuxuu yidhi markaad saa leedahay kitaabkaad ka hesha waa kee bui fii ayi kitaabi illaahi wajadta haada buuri kitaabka rabbigay ee sheegaya addoonkii waxaadee cararaa marka lasoo qabtay yaan la taabanin xadki rabbigay carar buu ku dhacaa kitaabkee sheegay buuri ka soo saar kitaabka rabbigay amiir amiir iyo nacnac kaa saari mayse en en buuri fa amara bihi uma qudicat yadduh bannaanka geeyaba gacanta laga gooyay amiirkoodii dambu gooyey saxaabadu rag nool nool wey la soco hubicinaan wada sakaraadka maah idan asna saasuu yeelay daliilka afariyo tobnaad ee ku tusaya muslimiinta qaarkood inay u istaagi karaan waajibaadka iyo xuquuqda muslimiinta iyo xuduuddaba abibasiir basiir athaqafi baa kugu filan waad la tocostaan sulxu lxudaybiya hawlihii iyo heshiiskii nebi maxamed iyo wadagaleen kufaaru quraysh laydinka sheekayn maayo nuuralyaqiinka laga soo farxashay iyo raxiiq lmaktuumka waa la yaqaana abu basiir bacdama itifaaqiyada nabi maxamed iyo gaaladu wada galeen buu yimid madiina asagoo baxsad ah kadibna qoyskuu ka dhashay baa laba nin oo nin iyo mawlihiisii ah nin iyo addoonkiisi oo xoreeyey oo reerba caamiriyiin ah oo markaa lagu lagu lagu tuhmaya geesinimo iyo cawl adaygi dhiiranaan baa la yidhi haddaad abubasiir noo keentaan haddaan reer bani saqiif nahay intaasu xoolaad leedihi baa seefo soo qaatay waa la madiina la yimid waxay nabi maxamed oo abubasiir baan daba taagannahay ballantii aad noo qaatay heshiiska qureysheed inaad fulisaan kaa rabna abubasir soo wareeji <clears throat> nabigu wuxuu ihi waa waa idin wareejinay abubasir waxaa la raac noqaala yidhi wuxuu nabi maxamed magaaladaad igu celi diinteeda laga fitnay oo laygu ciyaari oo lay abubasiro waad og tahay buu nabigu heshiiskan gaalada la galay waxaanse kuu sheeghayaa waxay weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala adiga iyo muslimiinta la dulaystee maka joogtaba faraj buu idin furi doonaayo soco amarka qaado nabigo maad ka daysi maya amarka qaadaa la yidhi wuu markii maalin la soo socday dalxulayfa meesha hadda laga xarmada marka madiina laga tago waad aragteen markii madiina laga tagay loo socdo maka meeshay basas ku leexdaan laga xarmado meeshaa markay mar hayaan ayuu gaalkii weynaa ee rag ninka watay seeftiisii buu gelgelay wuxuu yihi seeftan abubasiru ma ujeeda min a min aلصabax ilى اleyl aw min asabax ila almasaa mar badan madaxa ansaariyada iyo muhaajiriin way ku dhici buuri inuu dagaal geli doono isu diyaar garinhaya markaasuu yihi ma arkaraa seeftaadu say u xoog badanta riwaayadna waxay tilmaamaya meya abubasir asaga codsoy seeftada inay waxgoynaysan kale ma ay tusi kartaa laakiin hanjabaaddaa ka horraysa abubasiro iska fadhiya nin rageed bunaageesia la yaqaan yaa wuxuu yihi seeftan in badan waa bariyey madaxa ansaareed waa laga dayay buuri iyo muhaajiriin markaas walba seeftaada tusaad ku hanjabayso ma tusi karta baan arkaya haa buuri uu u dhiibay uu kala goyy ninka hanjabahayay ee lacagta loo ballan qaaday ee la yidhi wadaadkaa ninka keena intaasu hanti uu leeyahay madaxiisi buu la tegey addoonkii mooleh la xoreey baa cagaha ka day abubasirkiibuu soo cadhsaday wuxuu daasna wuxuu raba inuu dilo wuu ka bas cadawka baxsaday ila nin muddo sii lugeynhayo soo lugeynhayo in badan la hirjinhayo oo la dilay oo rafaaday ninka orod buu ku gaari waayey si kastadoo orod badan tahayna ninku hadduu mar mawd arko lama qaban karo taa ogow si kasta u caga badan tahay adugu horaana ninkan u hubuca ordi karin yaal macaamalo dhaqaaqir hadduu ahaa laakiin dhiig iyo geero u arko laan kurusal buu noqon hayaa <laughs> nabigu waa loo sii sheegay jibriil baa ninkii aad dirtay dhiibtay labada nin aad u dhiibtay ninna wuu kala goyn nina waa ka cararaya soo dhow nabiga banaanka soo istaagay wiilkii ordahaya yaa soo baxay markaasuu nin wuxuu ninkaa ma aragtan ha wuu arkay soo gaadhay saxaabadii u yimid nabi maamed nabi maxamed wuxuu yihi dimadaadii iyo ballankii aad u qaada kufaar qosh waa kaa oofiyey anna rabbi baa ii gargaaro waa isoo daayay maxaa yeelay nimankan waad ii dhiibtay waad i celisay ayagoo gacantoo aan ku jiro baan ka baxsadoon soo dilay rabbi baa iga soo badbaaday adugu waad celisay wax saacadda laga bilaabo lagu weydiin kara ma jire iga leexaan muhaajiriin ansaar la jooge nabi wuxuu ihi wayla aw waylu ummi miscara xarbin wa fii riwaaya mixasha xarbin war magacii ha jire waa dagaal ogo nab sal ninkan ninka la ababasiir dagaal ogo wey nabig wuxuu la yaabay geesinimada ninka ku jirta calal adayga caqliga ku jira nabi waad dhibta waad celisay ballantaadi iyo iyo cahdigaad gaalo u qaaday waad ka soo baxdeen maadaan jabin nabi baa tahay ilaahay baa iga gargaaray marka wuxuu wataa ninka uu soo degay dharkiisii iyo furkiisii iyo seeftiisi iyo hantidiisi buu wataa wuxuu nabi maxamedow ka bixi khumuski hantida haniimada khumus ka bixi khumuska ka bixi buuri nabig wuxuu hi khumus ka bixin mayne anta wa sha'nuka biha aduu qaada macal haniimadiisa macal seebtiisa macal khumuskaada ku tag bale adugu hadalkaas wuxuu ka fahmay nabigu mar labaad inuu celin doono waylu ummihi miscara xarbin markuu nabigu yidhi waa nin caqli badan ninka dee waa ninkaad aragtay wuu fahmay nabigu mar labaad inuu maaganya inuu celiyo oo yna kufaaru quraysh ku andacoonin nabi maxamed oo ballanta nooga baxay iyo khayaano nagu sameeyey halkaa markay marayso wuu iska dhaqaaq halkaasi wuxuu aaday xeebta madiina uu iska tegay afar nin baa la socotay bacd riwaad sheegayaan oo sii joogtay oo ismar ay yimaadeen afartii asaa israacay iyagoo shanay tageen xeebta abujandalo hadda ka hor la celiyod garanaysaan iyo saxaabo fara badan oo musdacafiin ahaa ee waxay ogaadeen abubasiir ninkii inuu kala tuuray nabiguna mar labaad inuu celi isku dayey kadib uu iska dhaqaaqo tagay halkaana uu degan yahay wadadii uu dhaqaalaha usoo mari jiray reer qureysheed markay shaam u safranayaan rixlat ashitaai wa sayf meeshay dhaqaaluhii inkamku iyo iqtisaadka uga iman jiraybu ishiibu fadhiistay ninkuu arka wuu kala gooyaa safarkuu arkaa qureysheed meligiibaa galay hantina ugu dhacaa ninka raggan ugu laayaa waa loo baxsaday loo toddobaatan bay gaadheen toddobaatan rag ah oo madiina ka baxsatay maka ka baxsatay ba asaga u tagtay asaga amiir u ah markaasoo tujiya kadib waxaa yimid abujandal asaga ka qur-aan badan qur-aan ka yaqaan wuxuu ku wareeg xilka waa yahay mar haddaad iga qur-aan badan tahay ya umulqowm aqram likitaabillahi weeye na tuji kufaaru quraysh calaa calab nimanka dambe soo qadimeen akar ilaa sagaal qaafilo oo socotay bu dhulka dhigay sagaal qaafilo oy lahaayeenoo hanti ahayd buu raggiina dhameeyey awrtiina la hadhay hantidiina la hadhay waagi dambe niman reer aslama iyo ree khifaar iyo niman ree juhayna ah saddexdaa qoys oo u dhowaa siifalbaxri meesha loo yaqaana saaxilka u dhowaa iyo meeshu abubasiir joogo ayaa taageero ayagoo muslimiin ahaa dad ka islaamay saddex boqoloo nin bay noqdeen toddobaatan magalka timid oo abubasiir hogaaminaya abujandal iyo laba boqol iyo soddon ka timid qabaa'ilka islaamay qabaailkaas saddexda waa qabailku nabigu u duceeyey ducadii nabi maxamed aslam saalamaha allah hifaar hafarha allahu laha uu leeyahay halkaas ka garanaysaa koox yaroo muslimiin mustadcafiina oo nabi maxamed dowladdiisana ka go-doon geli karin oon cahdigii sulxiga soo geli karin hadday gaala ku laabtaanna qoresh ay cunayso bay u gargaareen laba boqol iyo soddon nin bay ku dareen waa ree aslam iyo ree khifaar waliba ka dhashay abudar iyo ree juhayna wey saddexdaa qoys nabi maxamed si gooni ugu duceey nusradaasay keeneen reer bani juhayna iyo iyo aslam iyo iyo reer khifaar wa ama cusay casat illaha warasuulah qabiilka reer cusay iyagu nabigu u habaaray wuxuu i ilahay nabigiisi baa caasiyeen qabaailka marka diinta ku fiican waa loo ducayn karaa kuwa halganka iyo jihaad ka soo horjeeda iyo diinta diidana waa la habaari karaa waaba loo qunud karaa weliba rabbi baabi'iyo baa loo qunudi karaa ad man abdinuur isku hayo ayb almuhim waxaan oga jeednaa saxaabigaas abu basiira ah arrinta way suganta fi saxix baad garanaysa taa lagu noqon maaye yani tafaasiisha kalena siirat ibn isxaaq ugu laabay cuqba siiradiis ayib muusa bn cuqba siiradiis way sugan tahay saxaabigaas saxaabigaa laba jihaad buu galay jihaad wuxuu ahaa dafci jihaadna wuxuu ahaa hujuumi inaad fahantaan bay la tahay ka hore asagoo isku difaacahayay ee ninka reer bani caamir uu ku kala gooyey ee uu ku soo baxsaday kii kalena uu ku caydhsaday kadibna uu keenay furkiisii iyo haniimadiisi muxuu ahaa dafci baa naftiisu difaacahay markaa iyada nin gacan ku jiro dafci ah oo lahaysta ah kan dambe markuu xeebta fadhiistay ciidanka uu kala ratibay amiirka iyo maamulka ku-xigeenka le iyo qudaadda iyo culummada leh asna muxuu ahaa hujuumi wey waa dalabi weerar wey midkaa asaga kufaar quraysh marka waxay nabi maxamedow allah addu alla yahay abubasir raggiisa nooga yeedh cahdiga ha kula galeen ma rabna ha soo celi maka ha ku soo celinin meel kale ha geynin madiina keen gaal gaal uu markaa soo maa waa lagu dhaato soo maa markaa iyada niman kale noo soo celi ma rabna noo soo celi ee soo kaxeeyo ilaahay baan kugu dhaarin oo raximkaan kugu dhaarin ood olashada ha ku qabato nabi maxamedow habarti habarti bay ka dhammaan laada odayga qurayshabaa markaa lagu lagu dha lagu lagu habaartabahaya nabigu naga qaad baali nabigu soo qaaday idan wuxuu ihi jooga idan dhambaal buu nabigu u diray inuu soo ay soo xaroodaan ah dhambaalku markuu u diray abubasiiroo xanuunsan oo weliba warfaadayo nafba geerood markaa ay hayso yaa waraqda nabi maxamed gaadhay waraqda isagoo akhrinhayo darinay nafta ka baxday abubasiir warkiisa halkaasu ku xidhmay hadduu ninkaa isagoo nool soo noqon laha madiine iman lahaa warkiisa in badan baa dhegaysan lahayd abubasiir nin la yaqaanu aha dagaalihii badnaa ee muslimiintu ay qaadeen warkiisu waa ka soo bixi lahaa macruuf bu ah halkaasuu ku nafbaxay abu jandal baa xabaale ku tukaday abu jandal iyo ciidamihii kale baa madiine yimid qadin abu jandal aabihii laftiisa sahl suhayl ibn camr waa kii islaam idan jihaad aan imaam lahayn oo weerar ah iyo aan imaam lahayn oo difaaca ah, intaba abu waa galay fiqigainad faantaad la rabaa laa jihaada ilaa biimaam marka sheeko raqiisa wey weliba ninkaa waa amaana waad khaldantay adoon imaam calankan ku istaajinin sideed ninka reer bani caamir u dishay nabig wuxuu uhi weylu ummihi miscara xarbin low kaana macahu rijaal wa fii riwaaya low kaana macahu axad bal nabigu waa ammaanay hadduu rag heli lahaa ninkan dagaal oga weeyey bimacnaa waa daw akhdara ishaaro wey waxaada loo yaqaan or xabadda wad anigan iga hoos bax way raggaas ka dhici wey way caddahay war waad daran tahay khaain tuugaatoo ballanfirow ahoo dhiigdaadaysa meel fadhisan nabig ma dhihin wuxuu uhi weylu ummihi miscaru a miscara xarbin aw miscaru xarbin low kaana macahu rajaal idan saas dhaqaaqayb hawsh waa iska caddahay taasaa kugu filan sidaa darteed ibnuqayim wuxuu leeyahay abubasiir iyo raggiisu waa dowlad iyo jamaaca madax bannaan wey lianno waa laga gooye oo waa ka baxeen dowladdii iyo sulxigii heshiisku nabi maxamed galay liannahu kaana fusila can yad alimaami wa xukmihi buu leeyahay gacanta imaam kuma jiro jamaaco kastoo markaan sulxigan iyo heshiiskay gaale jihaadkooda gooni u wadanayaan ninka arkana waa tooganhayaan buu tilmaamaya zaadulmicaadka majalka saddexaad saddex boqol iyo sagaal wa minha waxaa ka mid a adilada tusaysa hawsha iyada ah xilligii nabi maxamed hale irmaanu nabigu lahaa oo madiina korkeeda daaqahay yay niman gaala intay usoo dhuutaaleeyeen reer bani fasaar ah reer bani fasaar iyo keyrkoodba ah bay geeli afka jabiyeen hala irmaanoo oo ah bay dhaceen salama ibnu akac oo duurka ka yimid oo dan danu lahayntu meel u gaadha soo socda iyo wuxuu arkay geel wuxuu la dhacay oo siiga sii kicinhay intuu buur yar oo ku istaagay oo madiine korkeed ahayd oo cod dheer buu ahaa xaga badan geesi ah haliyey ah nabi maxamed yowm alxudaybiya baycatu ridwan laba beecuu ka qaaday laba beecuu la galay wuxuu ihi salama alaa tubaayic nabi maxamed nacam nabi beecuu la galay iyo heshiis inuusan maanta dhaqaaqaynin inuu dhintaba mooye haddana daqiiqadaas dhan wuxuu ihi salmaano man salamow beeca labaad nabi maxamed sal daa kula ballama may mid labaad gal baa le toban nin buu u dhigma waa ka daraa ayib geelio la watuu arkay intuu buur fuulay yuu u dhawaaqay reer madiine iyo saxaabadii muslimiinta nabi maxamed uu wargeliyey kadibna seeftiisuu qaatay waa tegey farasku caga kagama baxsado fardaha intuu intuu ka ordu soo qabtaa faraskiisa markuu ordo uu ka degi jiray markuu waba qaban waayo intuu ka dego ordi jiray nin la yaqaano wey asagoo geeli oo dhanna nimanka ka dhigay rag badanna ka laayay bay saxaabadu gaadheen rag badanna waa laayey geeli oo dhanna gadaalb weliba dharbuu ka furtay oo seefooyin buu ka furtay oo warmuu ka furtay kabuu ka dhigay raggii oo sakaraad ah inuu yihi salamo inagaoo intaa ka badan nimanka ka har buui faraha ka qaad faraskii u horreeyey soo gaadha faraska abu qataada uu watay buu ahaa nabigu maalinka u duceey wuxuu ihi kama fii saxiix muslim khayru rajaalaatina waranlayaashayana ama lugleydada waxaa u khayr badan salam alakwac luga wax ku orda ama ku socda oo ragga annaga afarta aan saaran iyo iyo tignikada aan saarayn salaama noogu khayr badan garanaysaan maalin jaajuus sir qaadahayay baa nabigu ogaaday markuu dhaqaaqay baxday kadib nabigu ninka hala qabta buuhi qaalin dheereeyu wato aad u dheereeya saxaabi ansaari a ayaa isna qaalin dheereeya ku cadhsaday ninkii salamanaasoo caw wax ka dayay qaalima fuule se isu garab ordahaye muka u dhaafay oo ninkii ritigi intuu qabtay oo fadhiisiyey madax u kala goyb soo gaahay saxaabi kale nin saasuu ahaa oo fardaha iyo isku day maayo tecnic tecnic ma yaqaan xaggiisa u tecnica ah waagi dambe waa kaga sheekayn taabici baa maalin salaamay wuxuu ku yihi masaabi baa taa gacantii maxamed kula baycada kula gashay itus buui aan dhunkadi wuu tusay wuxuu ihi fa akhraja lii kafan ka kafa lbaciir buui tay wuxuu leeyay salam wuxuu ii soo gacan weynood mooddo buuhi masaf oo riti gacantii aad mooddo riti jeeni nin laf weyn ba xoog badan oo aan caadi ahay almihim waxaan oga jeednaa saxaabigu ma dhihin imaam ma jiree nabi maxamed ilaa war loo sheego imaamku amar bixiyo geelaa dhicin maayo ila waa jihaada war sheekadan raqiiska iyo rag uun hadda un bilcaamihi ka dhammaan la yaa idin wereerin hawsha aad qaban karto qabasha hawsha aad qaban karto qabo wixii aan fidno badan keenayni waa dhaqaaqay saxaabida bilaa idnin min nabiyina maxamed idin horaa jiray oo in gaal laska dhiciya kaas waa hora lagu yidhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum ulimu waa kugu filanta faktu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum kutiba calaykum اlqitaalu wakurhu lakum waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum infiruu khifaafan ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaba aliiman warku waa cadya intaa qur-aanku daldaade ku anfici weydo xerow warkii ku anfici maayo sidaas wey daliilka shan iyo tobnaad khaalid ibn walid yowma mu'ta waa garanaysa waa khulaysanaynay mu'ta sababkiisii nabi maxamed saxaabi buu diray dhambaal buu u diray nin reer boqoradii reer roma ka mid ah ayuu fariintaa gaadhsii diinta isagoo loogu yeedhayo saxaabiga safiirka ee dhambaalka iyo fariinta waday yay dileen nimanka reer rom nabi maxamed col buu dumay isagoo jawaab ka bixinaya waana safiir ama rasuul nabigu u diro ninka ugu horreeyo dhaqan waxa ahayd iyo curfi bayn annaas xataa bayn almuslimiin in sufarada iyo rawxa dhambaalka ku wada farinta ku wada inaan la dilin laba qabiiloo dagaalamay xiiro xiiro ah oo maladoox iyo saqiir gawrac ka dhexeeyo haddii ugaaskii aad hayseen uu kuusoo diro fariin iyo dhambaal nin kuusoo dir ninkaas waa inaad dhambaal ka qaado kadibna meeshiis kusoo celiso in la gawraca weli jira ma ah umladoox waa dhowbu bilowday iyo wixii nayntii ka dambeeyey wax badan baa dhabqay waagii uun um- wixii nayntii sagaashan wixii ka dambeeyey kadibna buu ciidan saddex kun lagu qiyaasay buu diray umaraa saddex u isdaba dhigay zayd ibnu xaaritha cabdillahi bn eh, jacfar bn abi taalib cabdillah bn rawaxa garanaysa dagaalkii ka dhacay meel ku taal eh, meesha ku urdun qayb ka mida wey wadan waa falastiin baytulax meel u dhawey lakin urdun in baantaa loo badan yahay halkaasuu dagaal ka dhacay ilaa boqolaalan kun bayro rum ahayn saxaabaduna waa soddon eh, saddex kun bal dagaalka markuu bilo rag baa soo cararay oo soo baxsaday ciidan saddex kun ah iyo tirada ugu yar la sheegay boqol kun bay ahay tirada la sheegay boqol kun way ciidanka weerarhaya muslimiin saddexda kun markii la kala goostay oo xabaddu kulaatay oo maalmo ay soctay hal maalin baa maalmuu dagaalku socday rag baa soo barxay oo soo fiigay oo madiine korkeeda yimid raggii madiine yimid way soo geli waayeen waxay ka baqda madiine yimaadaan inay saxaabadu ay gogobracaan midinkaa soo cararay seefta saara ilaa ay raggii soo laabteen madiina way soo geli waayeen kama fii musnadi axmed waayri si kastaba noqotee markii uu saddexdii saxaabiba ay shahiideen isku xigtay saddexdaba ay shahiideen nin ansaariga qaaday calankii markaasuu intaan idin haya calankii dagaalku socdo doorta amiir muslimiinay waxaa la amiir doorma adaaba noo amiira wuxuu uhi maya anuu qaadi mahay waa idin xajinaya lakin intaad nin ka dooranaysaa nin doorto muran bay deen waayeen wuxuu u dhiibay khaalid walid wuxuu yihi adaa igaga fiican dagaalkii hawlahaas calanka madiiradda qabso waddana waxay leeyiin riwaayadu waxaa weeyaan asagaa la doortay almuhim asagaa qaaday muslimiintuna hogaamiyey wuu kaabadisay markii ciidankii say u socotay horta waagiba qoraxdii baa dhacday waa la waa bariistay waagi dambe ka baryey ay wa kala bedelay ma saacadiiba ma dad wa saadi wa kala bedela ma aha hawshii ku waday qoraxdii dhacday markuu qoraxda dhacdo waagu bariyey ilrta la isgelhaya habeen lasma geli jirin ilan bolo laydh iyo midna ma jirta iyo toosh iyo nalla midnabe waagu markuu bariyey buu ciidankii midig ka dagaalamay bidix buu geeyey shalay galabtii ciidankii bidix ka dagaalamay midig buu bedelay kuwii bidix ka dagaalamay midig buu bedelay kuwii midig bidix buu bedelay kuwii dhexda ku jiray xagguu geey wuxu dhan buu kala bedelay calamihii iyuu kala bedelay nimankii gaal waxay dheheen waa ciidan cusub ciidanka nimankii xalay intay fadhiyeen gurmad baa u yimid iyo col deg deg ah dharjac waa fakadeen wuxuu inagana soo cararsiiye <laughs> insixaab wey mar hadda iyagoo baqdeen intaasu dhannaayeen inagoo dhammaanayn dagaalkuna wuxuu ahaa weerar bu ahaaye maahayn dafci ma ahayn wuxuu ahaa haswi buu ahaa intaas saxaabaa dhimata raggun waa la shiiday ilaa dhowr iyo toban ilaa intaasoo dhiba dhacay wamaa dalika nusrada ilahay siiyey ragga ayaga siddeed iyo toban baa u ragga ka shiiday la sheegay maalinkaas ayadoo khaalid gacantiisu sagaal seefood sideed seefood baa ku jabtay hal seef oo yamaani oo yaman layga keenay baa gacantii kusoo hadhaybu kulli way way riiqmeen ma bir bay ku dhacaysaa maye rag madax bay ku riqmaysaa lafaha raggaa jabinaya seefaha la soco sagaal seefood ama sideed seefood baa riiqantayba hal seef baa igu soo hadhay bu idan wuxuu hi inagan nabigu taa wuxuu ku sheegay fatxi inay tahay waa fatxi runtii wey waa fatxi ciidan boqolaalankuna oo saddexdii amiir isku xigtay ay shahiideen wa maca daalika dagaalamay soo taagaan lagana cararay asaguna soo insaxa fatxi wey ninku moogtahay inaad jabiso waxaa ka daran inaad qalbigiisa ku reebta cabsi nin yaroo la kada da dagaalantaan ood dhulka dhigto oo kaasoo dabakaco ood jilciso oo kaasoo dabakaco ood jilciso oo adoo sakara un lagaa qabto weligaada waad ka leexa ninka asaga soo saa maa adoo og inaad ka xoog badanto aad dili karto haddana maadaama uu la kadya ka hadhaynin kuxaxagani shaarka kaa wasaqayn jeebka uu la kicoo dilaacin conaadda uu kaa tuuri mar damba ku leexan maysid idan muslimiintu waa markii u horreysay iyaga reer rum istaabteen wey markii u horreysay reer rum oo boqortooye oo la yaqaano iyo muslimiintu isdaaraan wey idan awooda ay dowladda lahayd iyo ciidankii meesha keentay iyo raggan qayb ka mida ay ah remiyi ahaayeen qayb ka mida ah muhaajiriin aan tabar badan lahayn xagga dhaqaalaha adduun aan ahayn oo iimaan laakiin ka buuxa ay saddex kun baa dhaqaajiso girgiso shan maalmo hortaagnayd oo waliba raggooda baabi'isay idan waxaaga nimankaa war baa galay col galay cabsi kugu reeb wey cabsi baa lagu reeb kadibna dagaalka tabuuq baa ku xigay almuhim waxaan oga jeednaa saxaabigaas khaalid bin waliid ah wuxuu qaatay seeftii iyo taliskii muslimiinta isagoon cid magacowday oo xagga madaxweynaha aysan jirin amar nabi maxamed ma socdo khaliif magacaabay ma jira asagaa hawsha ku booday muslimiintuna oo u magacaabeen bukhaari intuu baabaystay xadiidkiisa wuxuu hi baabu man ta'amara fi lxarbi bikayri imra dagaalkii ninka amiir iska dhiga asu amiir noqda asagoon la magacaabin hadday muslimiin waxay odhan lahayn bal nabi maxamed warna fariinha loo diro yaan amiir ka dhiganaa war sheekadaa sheekad ay diinta ogashay ma ah raggaa laska dhasho sidaa darteed markay culamadu tacliiqinayaan xadiidkaas daxa wuxuu leeyahay hada aslun yu'khadu minhu cala almuslimiina an yuqadimuu rajulan idaa qaaba alimaamu yaquumu maqaamahu ilaa an yaxdur xadiidkan wuxuu asal u yahay muslimiintu mar kastoo hogaamin iyo mas-uul u baahda inay magacowdaan haddii la waayo imaamkii iyo madaxweynihii iyo khaliifkii la waayo ilaa khaliif laga helahayo nin baanu sii magacaabaynaa shee abubakar baan leenahay sii ummadda sii hogaami calanka inoo xaji ha la helo walaad qurayshado haashima intuu ka imanaya ama quraysh baa intuu ka imanaya hawshu way soconaysa ibnu xajar wuxuu leeyahy asaguna wa jawaazu ta'amuri fi lxarbi bigayri ta'miir adoon amiir lagala dhigin inaad amiir noqoto madaxweynehood ummadda xilka u qabato baa ku sugan amiir yani wuxuu ujeeda aan lagaa dhigin bimacnaa uusan madaxweyne kaa dhigin laakiin muslimiinta ay ku duurtay markaa kula joogay taa waa iska caddahay ibn lmunayir asna wuxuu leeyahay markuu xadidkaa tacliiqinay yu'khadu min xadiidi اlbaabi ana man tacayana liwilaayatin watacadarat muraajacaة اlimaami aw اlwilaaya habatat lidalika اlmucayan sharcan watajibu طaacatuhu xukman buri xadidka waxaa laga qadanaya ninkii xil asaga wax ku dhaman la waayo marka la isfiiriyey khaalid hawsha wax ku dhaman la waayo waa loo dhiibay in madaxweynihii lagu weecinaya waa laga gaari waayo adigana wax kugu dhaaman lama hayo hawshan hawsha waa lagu magacaabay ninkaas waa waajib inuu aqbalo horta arrinta ayada loo magacaabay aaniyan waxaa waajiba in la adeeco sida madaxweyne loo adeeco madaxweyne yaroo raamsanhayo wy ayb fatxulbaariga mujaladka lixaad boqol iyo sideetan ugu laaba ama xadiidka afar kun saddex boqol lixdan iyo saddex ibnu qudaama markuu tacliiqinaya wuxuu ley arrinta ayada fain cudima alimaamu lam yuahar iljihaad haddii imaam la waayo jihaadka dib loo dhigi maayo lianna maslaxatahu tafuutu bitakhiirihi in jihaadka dib loo dhigaayay maslaxada diintao dhan baa ku baaba'aysa jihaadkaba wain xasalat haniimatun intayna hadaynu haniimo helno ka warrama wain xasalat haniimatun qasamaha ahluha calaa muujibi sharci haddii haniimo la helo kooxdaasaa qayb waxayna ku qaybinaya siduu qur-aanku sheega ilah caddeey xataa la suumin madaxweynaha maca salaama muqni ibnu qudaama wuu laaba mujaladka tobnaad saddex boqol todobatan iyo afar qisadii abubasiir buu tacliiqinaya wuxuu leeyahay majalka tobnaad eh, an boqolabaatan shan wuxuu leeyahay markuu tacliiqinaya qisata abibasiir qisa fiican weeye fa xiinaidin markaa waxaa bannaan liman aslama min alkufaar gaalada ciddii kasoo soo islaamta waxaa u bannaan an yataxayizuu naaxiyata inay gooni u baxaan dowladdii islaamkii iyo gaaladii baa heshiis wada galay heshiiskaa wuxuu dhan kaga dhacaya dadka soo hijirinaya ama gaalada ka soo idan kuwaa soo baxsanhaya waxba aysan dowladda islaamka soo aadine gooni ha u baxaan bui ibn qudaam meel ciblaha degay dhabajiif ha u noqdeen gaalada lugtay ka goyn ka gooyeen madaxweynaha muslimiinta lama hadli karo waxay nebi maxamedow ama madaxweynow heshiiska adla gashay gaalada anagu nagu jiifaa annaguna inna noo celiya ma ogolin waa nala baabi'inhaya masaas haa xor baa tihin idink waxay fadhiisataan yaan yuki fadhiisata ninka isumara gawraca aayar dabka saarta idan wuxuu ihi marka gaalada soo islaamaysa ee soo aadaysa dowladda heshiiska gaalada la gashay goon u baxeen midhaa iska tageen wayaqtuluuna man qadaruu calayhi alkufaar gaalada ninkay awoodaan ha dileen buuri waya'khuduuna amwaal maalkan ha qaateen buuri walaa yadkhuluuna fi sulxi heshiiskana geli mahayanba kuma jiraan say u gelhayaan laakiin hadduu boqorku u yidha madaxweyne warkaalay nimanyo tol baynu nahay wain damahum اlimaamu ilayhi biidni min alkufaar gaalada hadday cabtaan dhowr kooxdan nooga yidh wana baabi'iyeen naga qabo dakhaluu fi sulxi wa xurima calayhim qatlu kufaari wa amwaaluhum sulxiga markaa soo gelahaya in la gaalada cabaado naga qaba yidhi marka dadkay lamid yihin ma taaban karaan bule qurtubi markuu tacliiqinaya qowlu tacaala faqaatil fii sabiili laa tukallafu ilaa nafsak waxardi lmuminiin casa allahu an yakufa aayadda tacliiqinaya wuxuu leeyahay walihaada yani aayadda darteed yenbagii likulli muminin an yujaahida walow kaana waxdah waxaa haboon ruux kastoo muslima ah inuu halgamo wuxuu awoodo ku halgamo keligii ba allah ka dhigay anagii dhowr koor cadaynay in nabi maxamed hadda marka qaarkood hal nin buu diri jira marka qaarkood hal nin jihaad waa koox iyo amiir iyo calan dheer iyo bandirad la qume maya hal nin buu maalinaba diray nin loo loo yaqaana khaliid ibnu numeex alhudali ama khaalid ibnu sufyaan alhudali ayaa maka korkeeda ciidanbu markii fatu maka nabigu furtay maka furtay gaaladii qaybaan islaamin oo dhib badnaa nin la yaqaano oo haliyey oo balaaye ah oo carab taqaanay ya wuxuu aniy maxamed maantaan kala samrayna intuu soo guuray oo maka korkeeda soo degay weliba carafo korkeeda meel ku dhow soo degay yuu halkaa ciidan ku diyaarinay nabi maxamed ansaar buu xogsaday wuxuu dhi ansaar ninka maanta ugu calool adag waa kuma waxaa la nin la yaqaanaa jiro weligiiba wixii la kari baa loo diro waa kuma cabdullahi bnu unays aljuhani igu yeedha cabdullahi ibnu unays buu nabigu u yeedhay wuxuuhi cbdullahi ibnu unays waxaan rabaa inaan kuu diro ninkaa ree hudayl ee khaalid ibnu wax la halkaa jooga ciidan buu dumaya waxaa la yahada darba istibaaqiya la yihahdaa ciidanku intuusan urursanin ee uusan awoodilan baa laga gaadhsiiyaa saqiir gawrac wey ama waa dhicis waa la curdaan dhadhiya curdaan dhadhin baa loo yaqaanaa ciidankiis urursan haya dad gudbad maxbaynaha ka taabato oon la kala carari haddi soo saab maaha nabi wuxuu ihi ciidankaas urursanhaya ninka intuusan isku keenin gaalo isu keenin waxaan rabaa inaad soo gowracdo wuxuu nabi maxamed ninka ma aqaanine ii tilmaan saan u garto dad kale aan u dil aaniyan meeshuu degan yahay asagaba ii tilmaan wuxuu nabi maxamed ninka waa nin la yaqaano markaad ku baxdeed indhaha bab ku siisaba waad nixi doontaa qamandhacyo baa lagaa jiidi doonaa saan intaa lagaa jiiday xaadaa ku istaagi doonta shoog baa ku waxaa ku qabsan doonaa sida aday maanse kugu dhegtay baad tinta ku istaagi doontaa wuxuu nabi maxamedo way yaqaanaan carab way taqaanaan weligay nin weligay ma naxin buur weligay ruux bini aadama kama hibaysani buur waa runtii waa lagu yaqaana caam bu kaha weligay ruux bini aadama kamana hibaysan kamana nixine taa hawlahaygi meah tilmaan kale isii buur wuxuu hi taa cabsidii caadigeed meah tan waa mucjise waxaad ku garanaysa weeye orod waad nixi doontaa qasab weytana waa tu nabi maxamed tay carab taqaani tan waa mid calaamada oo anagoo aan kuu saaray ninka asaga farasiid buu qaatay aroor buu baxay meeshuu nabiga uslmaami u socday maalinko dhan bu sii ordahay casarga casarkiiba ku baagmay meeshuu ninku deganaa anoo faraskayga saaran baa meel fog ka arkay buu nin aad moodo marudu moodo weyninkiisu oo oodagoynhayo reer degay loxos ah oodahayo xeryihii hagaajinhayo indhahan saarayba waa naxay buu maansaa igu dhegtay buui saxaabigii adan waxaa dhibi waa ninkii nabiga kuu sheegay casarkii baana markaa ihaya buu casarkii maadaama u ahayo waxaan ka baqi casarka hadda dib u dhigo nin ragoo dagaalanteen in lagu dili oo adoo salaad laguu leeya saa ku dhiman inaad dhaawacmi inaad iloobi in intii lagugu yimaado ciidanka dhana u deerinaya kugu habsadaan wax badan baa dhici kara wax kastaa dhici kare wuxuu i intaadan u tagin baan casarka sii baabsi casarka tuko anoo faraskaiga saaran oo asaga kusii socdaan tukaday buuri fiqiga la soco jaahil maa saxaabigu salaat lkhawf buu fahamsan yahay markaad halgamayso waa inaad fiq aljihaad iyo hawlahada la soctaa la rabaa inaha yararkee ku qabsanhaya ma aha annaga inaad qaadi noo noqoto kama hadlayno ama aad soomaali noo kala xukunto inaha maalinkaa yoomiga ku qabsanaya hawlahada yararka inaad ka adagtaa la rabaa leanna wadaadihii soomaaliyeed maanta kaad soo wacda kugu dacayeen wuxuu dhihi reehebel qolyaha waaba juhaalo annagana soo wacaan waxba soo waceen intaa yartaad u ka adkow ayib saxaabiga soo sii socda ayuu aayar salaadii tukaday madaxaan ishaarhaya bui sujuudana waan ishaaraa rukuucdan hoos waan foorarsadaa sujuudan hoos baan oga dhigaa bui saan u socday markaan asaga ku dhawaaday yaan salaadda dhameeyey bui casarka ahayd waan salaamay bui markaasu waa ninku waa kuma maxaa idhi bui waa nin carbeedo maqlay baryahan inaad ciidan u dumayso ninkan maka qabsaday wuxuu iska dhigaya nin reemiyi ah oo carbeed oo duulaan inuu ka qaybgala doonahay wuxuu nicma arajul nin fiican baa tawaraggan doonaya soo fadhiisabu isma jirku isma jiro yidhi aada gogol iyo biyi wax doontid yaan madaxiisi la tegaybu la soco ragga raggu waa <laughs> ragga ragga culus weeyey madaxiisi baan qaaday buui kadib waan degay waan fiiriyey markuu naf baxay oy haweenkii iyo wixii ku soo yaaceen yaan faraski soo fulay bu faraski buu soo kiciyey xilli marib ah isla maalinkiiba mise waa maalin dambe allahu aclam ma aqaan xilli marib ah ayuu nabigu u yimid oo teendho u dhisan tahay carafo mina korkeeda teendho oga dhisanta wuxuu weli ka baqayaa saxaabigu inuu ninkuu dilay usan ninka ahayn waa shakisan yahay markaasuu nabi maxamedow ninkii waan soo dilay soo dilay sadaqta aflax alwaj bu sl run baad sheegtay asaga dishay wejigaadana khayr baa ku qoran soo fadhiiso nabigu wuxuu geliyey tendhadii buu geliyey ul bakooradu usoo bixiyey xulushan bakooradda ah abaalgudkaadi waya qaado nin soomaaliya maanta madaxweyne soo dilay hawl badan soo qabta bakoorad qaada ma yeelahaya dadku ma ogta iimaan baa ku jira sheekh dadkan waa in la rabaayadeeyo la tarbiyeeyo wax la dhiso sheekh dadka matoorka ku rakiban wax badan in laga bedel u baahan yahay matoor daxalaystay oo saban seventy sevenka soo baxay baa ku wada xidhan kulligood ama haaliban ku wada xidhan dadka waxay u baahan yihin iimaan iimaankaasoo berjeex ah, oo wax badan u adkaysta wax badanna qaata qolyaha maanta soomaaliyeed ama caalamka jooga haddii shan maalmood laga goyo raashinka iyo biyaha laga goyo oo la yidhi haddaydan wadaadaha maxaakimta ama kuwa yararka aydan soo dhiibin dhammaanti gaajo dhamaanaysa kulligood dhiibahayaan kulligii xabad xabad rootiay ku iibsanayaan xabad rooti ama kibis ah ama madhaasi ku dhaafsanayaan sheekh ruuxu iimaan buu wax ku qabtaa saxaabiga muran makin la soco nabi maxamed waa bakoordi bu qaatay wuu dhaqaaqay ila ciidami waa la kala degan yahay meeshii reer beni juhana degaan ee tolkii deganaayeen buu tegey waxaa la ka warran ninki so disha ha nabi muxuu ku yidhi nabigaan u tegey waa islaamay oo i duceeyey bakoorana dhul bakoora way soo siiyey waxay dhehen ma weydiisa nabiga wuxuu bakoorda oga dan lahaa maana weydiin ani qareen baa ta war soo weydii baa layihi waa lagu kacay bakoorad maxay tahay haba ahaatee laakiin nabiga wuxuu bakoorda kuu siiye weydii iska dhaqaaqan maa maxay naga daayo nimaa dhib badan tiine buuqa iga daaya maya waxaa orod waa laga hari waaye wuu soo laabtay wuxuu nabi maxamed maxaa bakoord ushu bakoorda isiis wuxuu ihi waa su-aal wanaagsan waxaan kuu siiyey maalinka qiyaama waxaad soo bixi doontaa lagu keeni doo adoo bakoorad wato xaragoonaya ruux bini aadama ol bakoorad watana keligiiba aakhar iman buui idan inaan kugu gartaan kuu siiyey buui calaamad taa ogow cidaana lal ambiya walal wax iman kara aakharoon keligaa ka ahayn ma jiraan bur aakharo nin bokoro wato xaragonay keliga ba imanba la soco bur khayr allah ku sii buu u dhaqaaqay ha tolkiibu u sheegay wuxu haddaan qarcinaa bay dheh warunta tolku marar badan bu ku anfici marna wuu ku kharibi <laughs> marna wuu ku kharibaayo idan waxaan uga jeednaa yani hawlaha halganku nabi maxamed xataa saxaabigaas keligii buu diray ciidan dhan iyo rag dhan oo urursaday oo degan buu ninkaas la soo taga qortiis una keenay hawshaan ku wareegeysanaysaan imaam imaam iyo wax dhaqaajin maayo hal dhiibe iyo hawlaha hawla jira ma xadidka xadis oga saxiixa sheekh albani silsilada meelo badan kaga hadlay iyo eh, irwaa khaylkan ujeedaa iyo kitabka mawaarid amaanka eh, ibn xibaan ayib daliilka lix iyo tobnaad xadiiu cuqbata bnu malik xadiid culus wey xadiidka waxaa weeye nebi maxamed ciidan buu diray amiir buu nin oga dhigay meel niman gaalo nimankaa la soo jabiy amiirkii loo diray ciidankii loo dhiibay markii maalmo la dagaalamhayay nin muslimu dilay oo xaqdarra ku dilay nin tawxiidsado ashhad iyu madaxa la tagay waxoo dhan buu kharibay muslimiintii la socday amiirkii inay caslaan bay ahayd dadku nabi maxamed nabadgelya yidhi daayidii bay dayn waaye dayn waayey waxbuu kharibay amiir khariban buu noqday madaxweynaha in casilay ahayd arrintii ma aysan samaynin ninkii bay amiir ka dhigteen waa iska wateen madiinay kusoo laabtay markii halganka soo dhameeyeen nabi maxamed waa warkii maqlay oo loo sheegay hawshii sirtii buu nabigu ogaaday dhaguu ka raacay kulligood wixii ciidanka la socday ninkaa madaxweyne u ahaa oo dhan buu nabigu canaantay saxaabi kaleoo maalinkaa ciidanka raaci waayoo mid kale seef siiyey oo nin aanu ma bixin karee seeftan iyo warankan iyo gaashaankan qaadoo ku dul reerkan anigu sii daa biilkiisii meel anaa saarahaye baa warkii loo sheegay guushii iyo nasrigii baa looga sheekeeyey wuxuu hi waxa waxa ka daran kii kale u warramay wuxu waxa ka daran nebi maxamed maanta suu noo canaantay iyo suud noogu xanaaqadaad arki lahayd seef seef imaa weydiisay iga fadhiisa bur inkaar ba qabtaay waaba laga daro nebi maxamed waa nugu xanaaqo nabigu waa meel xun bay ka gaadhay nabigu wuxuu soo istaagay marka dambe acajastum ma waxaad kari weydeen idaa bacadtu rajulan fiikum idaa bacadtu rajulan minkum nin idinka ka mid aha markaan diray falam yamdi liamri an tajcaluu makaanahu man yamdi liamri buui haddaan nin amir idinka dhigay oon arrin u diray oon amar siiyey awaamirtiiyo hawshaa u dirna uu fulin waayey ma waxaad kari weeye asaga intaad casishaan inaad madaxweyne cus war had iyo kormanada xog is weysaan maxaa tiid dhaguhuna ka raacay kulligood meel buu saaray war dadkan waxaa idinku dhiibna oo mas-uuliin looga dhigay inay xaqiiyo diinta hogaamiyaan dadkan u gargaaraan hadday waajibaadkoodu qunsan waayeen oo qaban waayeen ma casisheen oo nin kala magacawdaan u fiirsa hadda xadiis culus wey rag baa halkaa u istaagahaya rag baa naftu ka bixi laakiin maxaa lagu sameya xadiidku waa saxiix axmed fii musnadi xaakim fi lmustadrag abu daawuud fi sunan sheekh albani waa fermiyey xaakim baa fermiyey ibn xasan baa fermiyey biya kama dhibcaan way waa nas weeye madaxweynihii iyo mas-uulkii xilkiisa qabsan waay in la casilo wey ninka loo yaqaan eh, alimaam sharifudiin aibi fii kitaabi alkaashif can xaqaaiq sunan wuxuu leeyahay xadiidka markuu sharxayo ay xadidka macniis waxaa weeye idaa amartu axada an yadhaba ilaa amrin falam yadhab ilayh faaqimuu hayrahu makaanah waidaa bacadtuhu liamrin walam yamdi liimdaai amrii wacasaanii facziluuhu war kuwa dhacdo wey haddaan ruux meel u diro oo meeshii aadi waayo kii ka talabax ku kala dira oo magacaaba haddana amar siiyo amarka uu caasiyo asagaa casilo nin kala magacaaba hawshii xil cad weeye ma aha habaataabarta iyo ilkuwa ilkuwaya een een socon maysa xil iniyaanla wey kitaabkiisaasaad ugu laabanaysaa jilka toddobaad saddex boqol lixdan iyo toddobo waxaa kaloo tusaya hawlahaas in la qabsanayo xadiiu alacma saxaabi indhoolaah oo wanaagsan iyo iimaan badan haweenuy buu qabay ama kitaabiyada ama addoon nabi maxamed baa caay jirtay caruhuna wanaagsanna way u dhashay na nabiga cayda ka taabu ka kari waay naa waad wada tahay waa tag bayt wax qaribin baa tahay dhowr ka bay nabiga cayday naa waad wada tahay weydayn weyde habeenkii dambu intuu tataabtay iyadoo nabiga caayaysa yuu bartaa baacuga waran ka geliyey markaasuu ku taagsaday ilaa dhabarkeeda uu ka baxay naf baxday warkii baa nabiga soo gaadhay salawatullahi wasalaamu calayhi shir buu iskugu yeedhay ogeysiis baa lagu dhawaaqay dadki waa loo yeedhay shir baa loo qabtay nabig wuxuu idhi ruux kastoon xaq ku leeyahay oo arrintaa arrintaas sameeyey waa is og yahay ha istaaga allan ku dhaarshiya istaaga ninka abikaa sameeyey saxaabiga noolaha wuu istaagay isagoo gergerirhay inay aayad qur-aanna soo degtay oo asaga la takfiiriyey oo hawlihiisa laga hadlay oo baabkiisa la faray buu u qaatay hawl culus wey ilaa nabi maxamed isagoo weydiinid buu kala gooyey wuxuu nabi maxamedow ninka haweenayda dilay waa aniga laba wiiloo qurquruxsanoo lulataynoo jawhar moodo quruxeeda ii dhashay anigana indhowrana way ii roonayd haweeney raalli ah oo ii roon oo gacan dabacsan oo ragga taqaanay ahayd warsan rabbi waa iga siiyey xumaan iyo aan ku kacsanahay ooma diline adaan kaa kari waay nabiga ha dhibina iga dabakaga waay nabi maxamed agtay ha ku caayan joog kadibna waan kala gooyey xagga laakiin roonida dumar lamida maba aragba awlaadku fiicanna waa ka haysta wuxuu ihi muslimiina maratigaada dhiiggeeda hadur wey dameer dhintay daa ka xun la socda kala dareera saxaabiga markuu arkay haweenooda inaysan nabiga daynayn ama addoontiisa ay taho ama kitaabiyad yahuudida ay tahay nabigan laga kara waa kala gooy nabi idan ma weydiin xil asaga u yaala inu ta u arkoy hadhow nabiga loo sheegi karo hawlo badan baa jira abu daawud nasaai ba xadikaas xadis saxiib macruuf wey waxaa ka mid a ah daliilka siddeed iyo tobnaad jundub bin cabdillahi albajali kuufa ama ciraaq waxaa u taqaanaba waliid ibnu cuqba ninka saaxiirkaa ku ciyaari jiray maalmaha qaarkood bu intuu iyo isoo qaada kursiga meel banaan loo keeno mid saaxiir u yeedhi jiray indha saracaad qolii awshaacir ceelgaa fadhiisan jiray ma garanaysaan siddeetanki siddeetan shanta meelahaas ummadda wereerin jira oo kale wey kadib wuxuu iska dhigaa ruux buu qoorta ka goyn buu soo noolayn dab buu ka dhex boodi hal buu afka ka geli agga dambe baa ka baxay buu leeyahay qooro ragka ku kuwa arka kule xilihiina la tagahaya dad baa fadhiya muxuu dhihi istaabta waa la islaacahaya waxba ma yaalla meesha alla ad isoo celi sheekho isoo celi lacag baad bixi waa lagu soo celi tuf bay ka soomaaliya weli waad garanaysaan inta saraacada wey waa sixru takhiil baa loo yaqaana wax jira ma ah aq xaqiiqi ma ah adaa lagu waalahaya saxaabigaa maalin damba fiirsaday boqorkan kibirsan iyo ninka saaxirka badboodahay wuxuu ihi goormay soo noqonaya berrina wuu samayn ba le waayahay berri bu asnad soo qaatay seeftiisii go-weyn soo laabtay markuu xisaabtiisi bilaabay yuu xisaabiyey markuu xisaabtiisi qoortu ka gooyey markaasuu yihi falyuxyuu anfusahum in kaanuu saadiqiin afata'tuuna asixra wa antum tabsuruun buuri iska dhaqaaq boqorkii baa salsalo cararay kabaha ka cararay inamaa aradtu saaxira buuri isdeji deganaanshaha ku dala boqor anuu saaxirkaan rabayba adoo kuma rabin asku xaari boqol hortii fadhiyo intay sab la baxay nin la kala gooyey saxaabi indhaha taagahayo oo dee ragga waa la yaqaana marka kullaadaani cagoo wax ka daay waa carray oo dujiray wuxuu ihi inamaa aratu saaxir lam turaacuu yaan la salsalin biyahaan la daadinin bui anugu saaxirkun baan doonahay iska tegey wuxuu ihi ninka aniga hortay seef kula baxa la xidho xabsiga bangaan ha la geeyo bangaana baa la geeyey saxaabiga kadib adig sheeg waa la sii daayay nin danbaa sii daayay baxsay madiina uu tagay hadduu tagay yaa taaban kara hadde waa macaqalka islaamka xeradii saldhigii waxaa weeye saxaabatu rasuulilah nin soo hollin kara lama arko ayib fa kaanat alxaqaa'iq kaanuu hum rijaal wey looma geli karo libaaxyaa fadhiya waa xadiid saxiixa asna midka macruuf weeye markaasaa la weydiy wuxuu i xaddu saaxir darbatun bisayf saaxir xadkiisu waxaa wey qoorta in laga gooyo uu iska dhaqaaq cumarna waa kii amray an kula saaxiratin wa saaxir aruurbaan weerar gacnay buu ihi taabicigii faqatalnaa alaaa sawaaxira bu aruur baan saddex saaxir dillay saaxir dilki xadkiisu waa in la laayo wey saaxirkan ummadda rogay ee madiidayn iyo birxijaaban iyo balag iyo balaayo dhidhay ummadda rogay ee ummadda isku baabi'inhay waa in la laayo wey umadda laga fadhiisiyo waxaa ka mid a bal ilaahay subxaana wa tacala ninka keligii dagaalan waaba jecelyahay ninka keligii iska dhaqaaqay ee keligii duulka ah ninkaa rabbi waaba jecel yahay xadis ba wuxuu ku sugan cajiba rabbuna min rajulin waa daliilkiisa sagaaliyo tobnaad wey cajiba rabbuna min rajulin gazaa fi sabiili اllahi faاnhazma asxaabuhu facalima ma calayhi farajac xata ahra qadamah fayaqulu اllahu caza wajal lmalaa'ikati اnظuruu ilى cabdi rajaca ragbata fima cindii washafaqata mima cindii xata uhri qadamuh axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood wa xadis saxiixa ilaahay wuxuu la yaabaa una bogaa adoon duulay oo jamaaco raacay oo saxaaba iyo dad muslimiin oo duulay raacay kadibna ciidankuu lesci laga adkaadoo jabeen oy baqdeen asagoo iska soo noqday ui anu carari maayo ballamka ila inaan kala baxayna kuwan maanta markii raggii dabada jir meel lagu jabay maaa kudhig carad baa ragga kaa reebay madanaf isbeera wata isbeer baarti ah iska soo noqdayba oo ragga carray ka soo hadhay ilaa dhiiggiisi la daadiyey muxuu soo noqday jirin iyo rajayn uu rajaynay quu darrayn ilahay agtiisa waxa oo jannada ah xaggana uu ka baqahayo ciqaabta rabbiga agtiisa tallo jahanama iyo naar ah. ruux carray warkii waa la yaqaanay haddaan duruuf kala jirin idan addoonka noocaasa keligii dagaalamay ee raggiisii ka soo hadhay ilaa la dilay intaa dagaalamayay ilahay wuu u bogaaba war nin tawxsigu sharcigooda jecelyahay marar badan amiir amiir inaad ku haysaa ninka yaa amiira ilahay jecelyahay raalliga ka yahay amiirkiisa carar baade inuu carara erig <laughs> daacatlamrla marka la raacay laga daba cararo iskagaba soo noqoyba keligiibaa dagaalamay jahaaday ilaa la dilay ilahay waabaa ka rag noqdaa baa layidhi malaaigtaa baa loo sheegay bal eega addoonkan malaa'igu waad iswaashaana horta bal addoonkan fiiriya rag cararoo shabay iyo meel lagu gablamay iska soo noqday keligii dagaalamay ilaa la dilay muxuu doonahayaa adduunya ma rabo magac ma rabo muxuu rabaa januu doonahaya naarna waa ka cararahaya warku waa cadya daliilka labaatanaad warkaa laydinku badiya anna warkaa badinhayaa shubahaadka iyo baktigaa laydinku badiyay marka waa inaan badiyo wey cumayr ibnu umaya saxaabiga loo yaqaan walaashii buu dilay kaba mada madaxu ka qaaday walaashii oo mushrikad ah wiilal saxaabiyiina oo muslimiina dhashay baa mar walaalkeed cumayr ibnu umaya ogaatay inuu nabiga aadahay awaa'ilu alislaam yani hijrada madiinata la yimid horaanteeda wey ee ansaaradiis wada islaamin qayb munaafiqiinoo badan ku jireen ayib ama walaashido mushrikadu waa laga yaba yahuudi inad ahayd baaba dhici kartaba oo agg walaal ka ahaye dhankii duram ha noqotee mushrikada markuu nabi maxamed aadhay agee socotaa nabigan aadhaya war nabigaaday adigu ma naqaane nabiga dhaga ka raacda way caydaa nabiga cayda asna way dhibta naa joog waad lulaatahay maad joogta nabiga faraha ka qaad way caydaa markay hawsha shaqo ka dhigatay maalinkii dambe seefu soo qaatay xaggee socotaa amin duhra nabigaan u socdaa war nabigaade adiguba <laughs> wadnuhu ku dhuftay caydan kala qaaday seefu ku kala gooyey shib buu ka yidhi marka intuu dilay labada basay ahaayeen oo madaxa ka gooyey seeftii qarsibu iska dhaqaaqay hadhow wiilasheedii iyo ragga dhashee muslimiinta ah yimid hooyadaana cidii disha waa naqaanaa bay dheh ahay waxay u haystaan qoysas ay col ahaayeen oo hooyada dariskooda ahaay oo isku kacsanayd bay u haystaan waxay annagaa garanayna dhiigga hooyadana dadka galay waa naqaanaa ballamka ilaahay maanta inaysan maga dheer isu dhexlahayaan reer kale bay seefe u lisanhayaan inay galaan bay rabaan reer gooyoo dilay abtigood inuu dilay ma ogo saxaabigu markuu ogaaday in wiilashii uu abtiga u ahaa ay dad kala laynhayaan meel kalena u socdaan wuu weydiiy yaa hoydin dilay oo ka dambeeyey waxay dhe reer ree baa ognahay shalay u dha darad bu dhaaranhaye caawa hadday nabad ku badiyaan na tirsanaan annaga masaasaa ha nabigu u tagay wuxuu nabi maxamed oo nimankii aan abtigu u ahaa dad islaameed bay ku socdaan walaashayna anaa dilay dhiiggeeda anaa qaba wiilashan qaba buudhay inay maxaa u dishay waxaan u dilay aday ku caadi jirtay nabigu ayagaba u yah warkaaleya buui hooyadiin abtigiin baa dilay waxayna u dilay xaq buu ku dilay ma hadli kartaan samcan wa ya rasul bay yidhahdeen warku dhan yahay muran ma laha waidaa ducuu ila اllahi warasuulihi inama kana qawla اlmuminiin ida ducuu ila liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waطacna warkuwadhamaxadiikaas saxaabigo walaashii madaxeeda la kacay waxaa weeye waxaa soo saray ibn abi caasim fi diyaad wa fi laxadi wlmatani wabaraani wa canha ibn caym fi lmacrifa bisanadin xasan daliilka labaatan iyo koobaad aan ku daaye waxaa weeye cabdullahi bn mascuud xilligiisii kuufuu ka tegay xims buu tegey maalin baa isagoo ardo qur-aan u yeedhinhaya lilmucallim buu ahaa qaangaadhe yaa mid khamraysan oo xalqadii fadhiyey suuratu yuusuf buu cabdullahi bilaabay suuratu yusuf isagoo wuxuu ihi maa haakada unsilat waa sarqaansan yahe la soco wuxuu ihi cabdullaahi ow suuratu yuusuf saa looma soo dejinin busaa maaha waad khaladay wuxuu ihi mar qur-aanka khaldahay ninkiiba u dhawaada u ursaday khamraa ka urtay ha khamraa ka urtay ninki waa sarqaansan yahayba <laughs> wuxuu yihi marka atukadibu bilxaqi watashrabu rijsa buuri xaqana waad beenoo qur-aankii baad dhihi waa been sidoodan looma soo dejinin wa maca daalika khamraad i dhuuqaysa soo maha qabta buuhi intuu qabtay buu shaaboogay ilaahay baan ku dhartay inaan ku daynin buuri laa adacuka buuhi xataa ajlidak xaddan fadarabu lxad markaasuu hi lahakadaa waladii nafsi biyadihi lahakadaa aqra'aniha rasuul llahi buui kii khamrada cabayna xadkiibuu ku oofiyey shubhadii uu sheegay uu yidhi ilaahay saa uma soo dejin wuxuu i ilaahay baan ku dhaartay sida hadda aan idinku akhriyo nabi maxamed igu akhriyobu nabi xamed baan ka qaata ma abubakr cumar anoon kama qaadanin nacnacdiisa joojiyey asagana uu ku dhuftay xadku ka ofiyey nawowi way ku rafaadeen qurdubi xadiidka way ku rafaadeen inuu amiir ahaa weligii amiir xamse kama noqon waay <laughs> waxa laga yaba inuu amiir ahaa weligii amiir kama noqon <laughs> xaafid ibn xajar iyo abu zurcat arasi abu zurcat alciraaqi baa caddey waxay dhaheen in xilka loo saaray baa laga yaaba walaslu cadam alxil asal waxa wey inu saxil jirin baa asala ah. waxaa wey laakiin dhaqanay saxaabadu yaqaaneenoo xadku hadduusan dhib badan keenayna xaggana oofin kara waa oofin jireen caaishaas waxaa soo oofisay xafsa waxaa oofiyey ibnu cumar waxaa oofiyey saxaabiga acma ah aha waxaa oofiyey cumayr ibnu umaya walaashii madaxeeda la kacay hawlaha waa yaqaaneen wey ayib waa iska caddataa ayadaa bukhaari baa soo saaray ee muslim xadidkeena saa garanaysa waxaa kugu filan in nabigu sal l slam axaadiidtiisi iyo qur-aanka daahirkiisa wixii xuduudda ku saabsan iyo jihaadka nusuusta ku timid waa kuu soo sheega waa nusuus mutlaqa ah qaydba kuma xidhno oofiya qabtaa la yidhi boqor hebel ha qabta maqli maysi madaxweyne ka maqli maysi wsaariqu wاsaariqatu faqطacuu aydiyahuma falyaqطac ma maqashay falyaqطac ilimaam ma haysaa ma jiraan sheekh الzaniyة wالzani falyajlidha اlimam miyaad haysaan fajliduu kula waaxidaة minhuma miata jalda kula waaxidi minhuma miata jalda xagga qadfiga wاladiina yarmuuna اlmuxsanaati ثuma lam yaأtuu barbacati شhuhadaءa fajliduuhum fajliduuhum ثamaaniina jalda xagga towbada walaa taqbalu lahum shahaadatan abadan maqli maysid hebel ha qabto hawsha waa xil waa alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar min furuud lkifaayaat weeye ninkii qaban karaa mafsado badan aysan ka imanaynin baa qabanay nabigu wuxu ur sal ly slam hadday zinaysato addoontiinu xadka ka ofiya jalda mar labaad ku celiya mar labaad ku celiya markaad ku daashaan iskaba iibiya baraka maleeya xadhigna aad ku iibsataan laga sameeye time cabdiraxmaan bn wuxuu le waxaan soo gaadhay adragtu baqaaya alansaari yajliduuna walaa'idahum fii majaalisihim alxuduuda idaa zanuu idan wa fi lbaabi axaadii waxaan leenahay hawshu hawl iska cad weeye adilo badan oo marka la ururiyo aaxaadba ha noqoto juziyaadba ha noqdeen yani boqol bay kor u dhaafaysaay marka la ururiyo waxaa kuu soo bixi xadka iyo halganka iyo howlahaas asal waxaa weeye imaamku inuu qabto haddii nin macquulaya wax qabanaya haduuse qaban waayey hawsha waa la qabsanaya dayib qolihii issoo masaafaystay qaadigii fiqiga waay maxay dheheen fiqi haddii la waayay bay dheheen ma loo falla'aan hayaa fiqi haddii la wadaad islaan meheriya haddii la waayey xisaabta waa inay socoto yani waa xaaraan laakiin dhan bay wax ka fahamsan yihiin fiqi haddii la waayo waa in l macallin la raadiyo wuxuun um, dhaama la raadiyo laakiin nin baa la waayey hawshii loo joojin maayo sidoo qolyihii uun soomaaliyada waagii eh, sayidku dagaalamayey almujaahid alkabiir dagaalamayy yidhi annagu ilaa mahadigu soo bax dagaalami mayno qolya qaadariyo badna waxay dhaheen mahadigii ilaa uu yimaado anagu dagaalami mayo mahadigi yaa ku ballamiyey oo yidhi mahadigi horti yaan la dagaalami musiibo wey qolya waxay dhaheen nimankan cadcada ingiriiska iyo talyaanigu oo quraysh bay dhaheen waa dhasha nabi maxamed inagaba daaye waa loo gaansama waad gar weyn arkaysa wala axmaaradu qori bay raadsanaysaa meel kastoo qori ku aragto way tegaysaa bal caqligaad u eg nin weynoo wadaad arka axmaaradu waxay raadsanaysaa qori axmara ma la dagaalam maya aan weydiino cajala duuban wey rag waaweynoo culmoah aan weydiino dhan axmaarum waxaa u timid wadanka inaad qabsato mise waxaa u timid inaad dawladda taageerto mandiqa idinku fahma aniga soo fiirina idinku fahma ka sheekeeya muxaadarana ka qabta dayib hawsha hawl iska cad weeye sidaa darteed haddii dawlad iyo mas-uuliin xilka qabta la waayo ama ayagoo joogaba ay xaqii ka gaasareen ay qaban waayeen hawsha waa la qabsan waana madhab madhab alcayma wey sida la yaqaan aimat almaalikiya waxay leeyihin dhegaysa hadda bal halkan aynu joognaa kenyaan ku nool ama waddan gaal ba lagu noolyahay yurub iyo galbeed baa lagu noolyahay muslimiintu inay mas-uul magacowdaan qaali u noqda xuduudda ka oofiya maamula kala xukuma waa bannaan tahay waa haddii loo ogolanhayo wey jiifkan ina haysta mxuu aha kan kenya haysta mxua magaciisa jiif qaadigan ninka ku qancay inuu adeeca wey ninkiis laakiin aan ku qancin kuma qasbano oo nin khulaafi khariban u arkaayo kuma qasbano laakiin hadday muslimiintu ku heshiiyaan inuu ninka u mas-uul u noqdo in la khilaafayo ma banaano bigayri sharcin aima almaalikiya waxay dhegeysa had ida kaana lilmuslimiina fi ayri bilaadi islaam muslimiintu hadday leeyihiin waddanaan waddan islaamka ka ahayn oo joogin ay ku leeyihiin naadir beeldaajiya ama nin arrimooda fiiriya madaa xukmuhu waa lazim xukumkiisa wuu socono waa lafin waa laazim in la hogaansamo laakiin shuruud bay raacinayaan waa ininku nin wanaagsan yahay muslimiintuna ay ku qancaan war waxaan jaantaa furan ma aha mas-uuliyad bay u baahan tahay kii weynaaye qaangaarhka hadii la waayo ku yar baan magacaabanayna caalim wey hadii la waayo macalinkaana ku akabinaynaa macalin haddii la waayo xoogow dhegdheerahan ku cakabin waxun baa soconaya sheekh hawshu waa inay socoto sheekh shareecadu wadaad la waayo loo dayn maayo khaliif la waayo loo dayn maayo wixii la qaban karaa la qaban sharcigan waa cadeeyey fattaquu llaha ma statactum waacidduu lahum ma statactum aima ala'ima shaaficiya nihaayaha waxaa ku qoran rimli sharxa minhaajka ala weydiiye shaaficiyu waxaa ku qoran xataa wax haddii dhagaxa lagu dagaalama dhagaxa iyo ushay burka muslimiintu waxay karaan ama ula ah, ama tooriya ama bur dhagaxa ama dhagaxa ah, ama bur ama ulay la baxahayaan tichnic iyo bebe waxba kama jiraan shaaficida haddaa sheegayso minhaajka ku qoranta waa inaan diyaarado haysanno bawaado waaweyn laga sheegahaya waxay heli karaa yaa sheega warka adiga bar rabbi ka qur-aankaas ka saara qur-aanku wuxuu yidhi waxaad heli kartaan wa aciduu lahum ma stadactu biyo lagu sii daayo lagu harqay ha noqotee wuxuun la sii daayo leanno iska caabinan dagaal bay tusaysaa aakhirna waad heli laakiin haddaad tiraad intaan wax ka helahayo ha la sugo yaaba kugu sugba yaa kugu simi intaad wax ka helaysa yaa kugu simi adiga waa lagaasi shaqayn yaaba ku dayn hawsha ii kaaga aan diyaar yaa kaa dhagaysan gaalo waan kuu diyaar garoobayy intaan ka helahay technica iyo nuclear iska kay waan ku sii ba madaxaan garaaci dulli baan kaasii dhegi waxaatoo dhan baan banaanka keeni laakiin hadda waan isceshan karaa markaad sawan soo daysa halkan kugu afuufahaya diyaarad markaad u garaacdo baabuur baan ku acban kugu sii dayn wax kale maa wiil baan ku habayn waa kula tagahayaa way socon hawshu boqol markaa iga disha labaatan markaa dil yakfi igu filan aakhirna waa isgaadhi nin wax iska caabin qabaatay waad soo socon baashu bilow bay ku bilaabataa marka dambana way baasi doontaa laakiin haddaba haddaad isdaan raaciso oo dabalxuum hiriqa ka bilo waxba kuu socon maayo haddayba saa culamadu leeyihiin beledka aan wadanan waddan islaam ka ahayn mas-uulka la magacaabay muslimiintu maga hala dhaca ay leeyihiin kii islaamka ka war waxay dhaheen muslimiinta dhegeysa hadda culama culama maalikiya wa kullu baladin laa sulطaana fiihi aw fiihi sulطaanu yudayicu اlxuduuda aw الsulطaanu غayru cadlin facuduulu اlmawdici wa ahlu اlcilmi yaquumuuna fi jamiici dalika maqaama sulطaan wa horaa laydin wareeriyey oo nafta laydinka qaaday kitaabtaa la baadho waxay leeyihin ba wadan kastoon madaxweyne iyo suldaan uusan joogin iyo khaliif ama madaxweynihii mas-uul baa joogay laakiin madaxweynuhu madaxweyne khariban weeye oon xuduudda oofinayn oon halgamaynin oon jahaadaynin ama xuduudda wuu oofin oo wuu jahaaday laakiin caadilba ma ahaba waa faasiq faajir ah xilkiya u istaagi wuxuu i culmadu fi cuduul mawdici gobolka ee wadanka culammada joogta ayaa xilkooda qabsan facduulu lmawdici wa ahlu lcilmi yaquumuuna fi jamiici dalika fi lxuduud wa fi ljihaad wa fi taxdiiraat wa fi kulli shay maqaama sulaan booskii madaxweyneha taagan yihin caamadu markuu nin mid islaantiisa furo ama xooguhu hawsha ay jaq noqoto wuu so orti sheekh weliba kuleehay hadhow inuu xilka kuu dhibana ma ogolo bal idabdarrada u fiirsa adugu idabdarradaas iyo nijaasnimada eeg masalaas zakaa ku fadhiisan mag baa qoorta la geli islaamtaa kala boodi waxbaa ku cakirmi sheekhabad buu leh isagoo naftiru buu ku iman su-aashii baad u kala tuuri uu xamdihi uu tegi inuu xogow dhiban waa laga yaabaa wa maca daalika hadha wuxu uhi siyaasadda iyo hawlaha aniga iidaa sheekh ukaade hawlaha magaadi ma ah hawshaas dembay caamidu leeyihiinna waa tahay oo dhan ka leeyihiin dhanna wadaadaha iska ayagaa xilkooda ka gaasaray hawsha inay qabsadaan bay ahayd isku daraan asmada iyo eebada israaciya asmada iyo eebada in la israaciya ahayd cilmiga iyo camalka la israaciya ahayd hogaaminta muslimiinta nabi maxamed ummadda diintayaa la yimid waa diinta keenay rasuulna baa keenay hawshan isagaa waday siyaasiga ummadda asaga ahaa madaxweynuhu asagu ahaa mujaahidka ummadda hogaamin khabiir caalin waxay ruuxu ku socdo xeelaalkaa in la qabsada loo baahanya haddii laakiin idinku hawshinta aad ka seexataan rag baa ka shaqaysa hawshana way soconaysa hadhowna islaanta marka la furo daaqad dhamaadaan risaas u dhamaatan laguu soo ordi xil waa laguu diidi masaajida ku ekada lagu leehay ayib waxay kaloo leeyihin culamadu almalikiya ina alcuduula yaquumuuna maqaama alqaadi wاlwaali fi اlmakani aladi laa imaama fiih walaa qaad wadankan qaadina lahayn imaam madaxweyne uusan joogin culamada mas ah akhyaarta iyo waxgaradka diinta yaqaana mas ah ayagaa xadka oofin iyagaa jaadka amaamuda iyaga umadda kala bixin iyagaa qaada geedka hoosti harhaadhanaya oy baajuuro la kala baxahayaan maca salaama shareeco waa inay meel kasta ka socoto miyi magaalo ka socoto yaa yidhi waa in madaxweyne la sugu xir ka imanayo ayib waxay kaloo leeyihiin aima almalikiya bixuruufi man akrinaya axkaamu اljamaacati aladiina tamtadu ilayhim اlumuur cinda cadami sulطaani naafidu minha kul ma jara calى الsawaabi wالsadaadi fi kuli ma yajuuzu fihi xukmu sulطaan jamaacadii kooxda muslimiinta meel joogta beled aan joogin madaxweyne lahayn iyo mas-uul aan lahayn kore iyo khalid aan lahayn culimmada joogta ayaa xukumkooda fulahaya iyagana mas-uuliin ah xukum kastoy gaadhaan oo xaqa waa waafaqsan mas'alo kastoo boqorkii madaxweynuhu uu xukumi jira waa xukumhayaan local maha waa caalami baashooda yani nuquusha waxaad ugu laabataa kitabka loo yaqaan almicyaar almucrab fi fataawa culamaai afriqiya walmaghrib mujalladka tobnaad safxada laba boqol safxada boqol iyo labo iyo mujaladka lixaad sagaashan iyo afar baa lagu laabanaya ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh asagoo waafaqaya aima almaalikiya xaqiiqadana kuu sheegay wuxuu leh wasunnatu an yakuuna lilmuslimiina imaamun walbaaquuna nuwaabuhu sunnada nabi maxamed waxaa weeye muslimiintoo dhan afrikada galbeed bariga dhexe yurub iyo waxaa islaan sheegto dhan waa inay hal madaxweyne yeeshaan waxaa isweydiin mudan muslimiinay maxaa loo waayey alwilaayaat almutaxida alislaamiya maraykanku waa imisa state wey konton iyo ko miyo mise konton wey balaayadu konton iyo meeqa konton iyo labo united state ba maqasheeri maxaa loo waayey united islamic maxaa loo waayey alwilaayaat almutaxida alislaamiya maxaa loo laayahay haddii la waayey wixii islaam o dhan inuu isku tago alwilaayaat alcarabiya almutaxida maxaa loo waayey lama hayo asal waxaa weeye ku uhi oo sunnadu tahay madaxweynaha muslimiintu inu hal mid noqdo bal nabig wuxuu hi hadii madaxweyne la magacaabo ku dambaan laga daba doorta kadamba hala dilo dhiigiis waa bannaan ayadoo soo marteen waman yaqtul mumina mutacamidan wixii nusuus ahayd ee mumin dhiiggiisa xarimaysay taa kuma jiro waa la dili dhiigiisu waa bannaan yahay dembiga ninkaa uu galay weynankuu leegay waad dareemi kartaan muxuu galay muslimiin buu kala jabiyey sidoo kale muslimiintoo madaysan hal gobolba ha joogeene oo u midaysan gaala inay iska dhiciyaan ninka kala jabiy dhiigiisu waa bannaan yahay ninnin haloo raadsado hala gumaado in madaxweynaha muslimiintu uu waaxid noqdo weeye inta kalena ay wakiilla ka yihiin africa oo kale waaliba barasaaba u joogahaya bariga dhexe waaliba u asaguna hadduu doono lahor haynoo fadhiisto iyo nayudel hainoo joog ama baytulmaqdis hainoo fadhisto ama maka hainoo joog madaxweyne welmaaba inoo fadhiisan adduunka darfihiisana waxaa u jooga wakiillo laakiin laba madaxweyne mamnuuc sharcanna wax banaano cumar baa la yidhi ansaar amiir ansaareed iyo mid muhaajir magacawn wuxuu ihi muslimiintu waa hal hal gal buu ihi hal gal weeye buu ihi galla laba seef ma wada galaan buu ihi way kaa maqan tahay ansaariow muslimiintu waa gal buu ihi yani tooridu gal bay leedahay soo ma laba tooriyo ama laba seefoodna gal wada geli mahayaan buu ihi waa isdilhayaan ama galkaa dilaacahay waa runtii saas wey laba madaxweyne haddad magacood midna wuxu dhahan waxaan ku xidhannahay waarsaan ku xidhnaa adna maa kuxidhnta nato iyo nijaas la waayo waa la kala tegi qaybsami soomaaliya way yaqaanaan xataa adiga markaad keligaa tahay iskaabal iska tahay taladu aday kaa godaa iskaabalaad tahay hawlahadaa kuu duuban soo maa taladu aday kaa godaa taladaada aday kugu xidhan waan seexan waan badboodi waan lugayr caawa seexba maayo aday kaa godaa laakiin markay bilcaan timaado keligaa taladu kaama godo nalka naga dima bilaaban soo seexo gogosha diyaar weeye maxaad u dan leedahay <laughs> waxaynu oga jeednaa yani marba hadday talada lama gaadho keligaa hawshu kaama go muslimiintu marka hadday laba madaxweyne saddex u taliyaan hawshu way ballaaranaysa waa la jabi burburka khilaafku waa diyaar somalida qarka waxay yihahdaan ninkay toogtiisa lamaanaato taladiisuna lamaanaatay bay dheh yani toogta hadday lamaanato marba ad wax dhasho wiilaad dhasho uu soo istaago abti baa kuu yimid ama qarabaa kuu timid geeli hartaan wax ka bixiso wiilka wuxu dhi maya hashaas lama bixinayo taan bixinaa middan tacbaanka bixi ee xigeeyaha qabta ama shimbirta qabta war tan abti lama siin karee maye tan kala bixi magaanta ma jirto laxshaada lagugu qabsan maamul waa lagugu haystaa zakadii yaan u diraa maya reabtaha loo dira maya waxaa loo dira adeer baa loo dirhaya waaba les haystaaba marba haddii hawshii maamulki lagugu qabsado wa waa miaal absa basida wey iska badaa marka talis muslimiinta warkiiba jooji warkaan soo gaabiye fa idaa furida warkii ibnu taymiya ku noqo faida furida ana اlummata kharajat can dalika limacsiyati min bacdiha wacajzin min albaaqina aw hayri dalika fakana laha aima haddii muslimiintu ay yeeshaan asal saasay ahayd laakiin waa dhici weydo konton iyo toddobaynu yeelanay muslimiintu hadday madaxweyneyaal badan yeeshaan oy barhkood maxay u yeesheenoo keenay inay yeeshaan limacsiyati min bacdi innagaa hawshayna qabsan weydi oo dadki midayn weydi ama qaybna ama qaybna waa ka cajiseen fujuur baa ku jira iyo balaayo qaybna waa cajistay fa kaana laha aima oy madaxweyneyaal badan yeeshaan maxaa tala ibnu taymiyow lakaana yajibu calى kuli imaamin an yuqiima alxuduud bu wayastawfiya alxuquuq imaam kasta iyo madaxweyne kasta goon ahaan waxaa waajib uga ah inuu xuduudda oofiyo halgamo xuquuqdana oofiyo wlihada qaala اlculamaء bal culm waxay yidhahdeen ina أhla اlbagyi yunafadu min axkaamihim ma yunafadu min axkaami ahli اlcadl bal khawaarij iyo qolyo bukaadi hadday gooni istaagaan o gobol qabsadaan kenya dawla islaamiya tusaale ahaan bambaasay qabsadeen ba ku wareegeen inti kalena waxaa xukuma madaxweynaha islamka xukuma ee fiican ayagaa qudaadooda iyo axkaamtay oofiyaan waa waa sax waan waa la daynaya xadkay oofiyaan xadkay oofiyaane hawshay qabtaan sidaa loo fulin haddii xadkay oofiyeen rajmigii iyo shurbulkhamrigii iyo qadafkii iyo jihaadkii ay wadeen uu xaqa waafasan yahay la odhan maayo nimanku waa kharibiin waxay gaadheen ka noqo wey xukumkooda waa baail waa balcan ba lama odhanayo xadka ma oofiyeen ha si saxan ma oofiyeen waa saxan yihin khawaarijta xataa xuduudii oofiyeen iyo xuquuqdii oofiyeen waa la feermaynaya waa la daynaya maadaama xaqa u waafaqay ma aha nin baan ku kacsanaya baabi ma aha heel ku kacsanaya wixiisa xor maaha wuxuu buuri wuxuu uhi sheekhu wkadalika low shaaraku اlimaaraةa wasaaruu axzaaban lawajaba calى kuli xizbin ficlu dalika fi ahli طaacatihim wuxuu dhaha xataa hadday maamulku wadaagaan hal dowlad wey laakiin dowla waaxida waxaa xukuma shan madaxweyne waxabay dhaheenba shanteenna madaxweyneyaal ah shan madaxweyne wey hawsha u tashanayn adug kael xukunta gobolka galbeed adnagana bari adiguna waqooyi adna koonfur waana dowla waaxida sida kuwan hadda imaaraadko kale imaaraadko kale shaariqi iyo rasakhayo balaayo dubay iyo abudabi iyo bakti wamaca daalika hal dowla isku yihi mid kasta gobolka asaga uu xukumee ay muslimiintu jooga adheecayaan xadku ka ofinaya nin kasta waa inu siis xuduud ofiyo war xuduuddu iyo xuquuqda iyo waajibka islaamka la baajin maayo fa hada buri cinda tafaruqi اlumaraa'i wa tacadudihim wakadalika low lam yatafaraquu lakana aacathm lilamiir lakin طaacathm lilamiir kabiiri laysa طaaca taama haddayse laakiin aysa madaxweyneyaasha ay midaysan hal madaxweyne haysanaa oo weyn oo khaliifa laakiin niman baa ku kacsan gubernatorayaal iyo waali baan adhecsanaynba waxay leeyihin waa khaliifkii muslim laakiin lama shaqeeyaan mujrimiin wey ku kacsanaanta ay madaxweynaha khilaafeen waa dembi goonidiisa ah laakiin waxaa laga rabaa laftirkoodu meeshay haystaan inay xuquuqda islaamka iyo waajibaadka oofiyaan faina dalika ayضa ida saqطa canhu saqطa canhu ilzaamuhum bidalika lam yasqط canhum alqiyaama bidalika bal calayhim an yuqimuu dalik wakadalika low furida cajzu bacd اlumaraaءi can iqaamaة اlxuduudi wاlxuquuqi aw idaacatihi lidalika lakana dalika alfardu cala alqadiri calayh xataa boqoradii qaarkood iyo mas-uuliyiintii qaarkood hadday hawsha oofin waayaan ama ay ka cijisaan ama ay dayacaan ay beerdareeyaan ruuxa muslimkee awooda e, shacabba allaha ka dhigay hawshaa oofiye ule sheekhu hawshu hawl idinta alla weeye mooyeen cerka indhaha loo taagi maayo wuxuu ka jawaabhayaa war dadku yidhi xuduudda iyo hawlahaas laa yuqiimuha ila asulطaan wاlimaam aw naa'ibuh buu ka jawaabhayaa wuxuukuna ku yidhi wa qowlu man qaala laa yuqiimu اlxuduuda ila sulطaan wa nuwaabuhu waxaa weeyaan buuri ida kaanuu qaadiriina faaciliina biاlcadli yan ka hoos bixin buuri marka lu leeyahy hawsha waxaa iskale madaxweynaha mas-uulka iskale waa goorma waa markuu madaxweynuhu nin awood layahay caadil layahay hawshan uu qabanayo ee xuduudda uusan ku ciyaarayn wakadali wakadalika wuxuu ihi kamaa yaquul fuqaha fuqahadu waxay dhahaan mararka qaarkood almru ila alxaakim talada xaakimkaa iskale madaxweyneha inamaa huwa alcaadil اqaadir buui xaakimka laguu sheegi waa ninka caadilka xaggana awoodo in hawsha qabto mudayic khaaina ma aha bu faida kaana mudayican xaakimkii madaxweynihii liamwaali اlaytaami aw caajizan canha lam yajib tasliimuha ilayhi bu hadduu khaain yahay xoolihii aytaamta iyo ku ciyaari iyo xuduudda dayachaya looba geyn maayabu inaga ka shaqaysanayn maca imkaani xifdiha biduunihi hadday suurtogelaysay in asaga la'aantii la xifdiyo wakadalika alamiir ida kaana mudayican lilxuduudi aw caajizan canha lam yajib tafwiiduha ilay amiirkuna waa sidoo kale hadduu xuduud uusan oofinaynin xaggana uusan karaynin ama uu dayaca isagoo awoodo looba geen maayo maca imkaani iqaamatiha biduunihi walaslu asalku waxaa wey asal ahaan ana hadihi alwaajibaat tuqaamu cala axsani alwujuh waajibaadkan waxaa weeyaan waa la oofin waa la iman sida ugu wanaagsan baa loo oofin famataa amkana iqaamatuha min amiirin lam yuxtaj ila اثnain wmata lam yuqam ila bcadadi min غayri sulطaan uqiimat ida lam yakun fi iqaamatiha fasaad يزيد على إضاعتها فإنها من bاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر والرعية ما يزيد على إضاacatiha lm يدفع فساad بأfسد minه والله أعلم bui warkan dambe waxaa weeye asal waxaa weye xuduuddii iyo waajibaadkii loo istaago sida u hufana loo ofiyo hadday saa tahay haddaynu awoodno hal amiir inuu xilka noo wada qabtaba labo meesha keeniba mayno haddii laba iyo saddex ka badan meesha ay timaadana mid kastana iskuu oofinay iyagaa oofinay hadday oofin waayaanna inagaa oofinayn hawsha inagaa qabsanayna laakiin waa bishar in xaqii aynu la imanayna iyo waajibkaynu u istaagayna uusan ka dhalinaynin dhib ka daran dhib ka daran ama hawshii musada ka daran waanaysan meesha ka imanaynin asalla waxaa weeye iqaamat alxuduud iyo jihaadka iyo istifaa lxuquuq waa min baabi alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waana furuud min baab اkifaayaat ah ruux kastoo muslim awoodan u taallaa marka la dayaco mujaladka soddon iyo afraad majmuc اfataawa boqol toddobaatan iyo shan ilaa boqol todobatan lix maa wardi wuxuu leeyahay wman wajaba lahu calى shakصi xadun xadu qadfin aw tacziir wa kana bibaadiyaةi baciidaةi can sulطaani lahu istiifaauhu ida qadara calى nafsih ninkii meel miyo imaamka ka fog iyo boqorka jooga xagna ruux ku yeesha hawshuna ay sugan tahay si sharciyana adaa oobsanaya bu waxba boqorka aadi maysid haddaad dhib badan ka baqayna wey kutub shaaficiya nihaayaha ka fiiri bal shibramilisi intuu tacliiqiyay wuxuu leeyahy xataa aw bibaadiyatin qariibati min asultaan xataa haddaad suldaanka u dhowdahay laakiin suldaanku u yahay caajiz can tanfiid alamr ama xodhow xoolo ku weydiinaya soo soco ku leeh xadkaan kuu wafiya laakiin kiitokadhooga bixi ku mermeerinba ha dhaqaaqin bu ka shaqaysa hawshaada ayada hawsha saa iskaga caddahay fasaad ka badan uun xaqa la doonahaya baa la iska ilaalin hawshaana salafku waa yaqaaneen mar kasta oo boqorku iyo madaxweynuhu ama ninka mas uulka ah oo xuquuqda dayaco shaqadiisana uu qabsan waayo cunudu waa qabsan jireen bidaliil laba boqol iyo kow hijiradu markay ahayd boqorka khuraasaan iyo ciraaq joogay niman mooryaanoo ku xidhow ciidankiisa ka tirsana mooryaan ciidankii tirsanaaba ummadii dhacahay burcad bay noqdeen magaalooyinkay weeraraan way baadhaan meelay degan yihiin waxaa la yidhaha waa askartii ciidanka looma dhawaado qudaacu duruq bay noqdeen boqorkii baa loo tegey waxaa la yidhi nimankii ciidanka ahaa adugu aad heshiiska la ahayd iyo qawaa'ilka ku taageersan ummadda baabi'inaya umadda ka qaba xul waa abdirinta naga fadhiista masaas ahaa niman loo yaqaan almutadawica jamaacatu alxisba macruufu cinda salaf culamaa shiray waxaa la yidhi niman yahow hawsha waxaan fiirsan karra ma ah boqorkuna waa khaain aan hawshan diyaar u ahayn mudayic lixuduud faajir wey maxaan qabanaa saddex amiir baa kacay nin loo yaqaan abu xaatim ibnu sahal ibnu salaama iyo nin loo yaqaana khaalid ibnu daryuush ayaa istaagay iyo nasr alkhusaaci nin loo yaqaan nasr ibnu malik alkhusaaci saddexdaa nin baa nin kasta meelka istaagay qabaa'il buu la shiray waxay dhaheen wax ma ban wuxuu ku yidhi waxaan ma bannaayo diinta rabbi bay khilaafsan tahay aan ka shaqayna ciidamahan iyo ummadda dadka rogaysa ina keenaan baycu ka qaada wadaadihii jihaad bay bilaabeen dhagahay ku dhufteen wixii mooryaanta ahayd ciidanka khaliifka si u soo asaga u keeneen miday gowracaan iyo miday dilaan iyo miday badaha ku tuuraan qabaa'ilka bay xaaqeen wixi dhan bay dhulka simeen kadib way qaybseen wadaadihii mid wuxuu yihi markaan jilcinnay maxaabiista maxaan ku samaynaa maxaabiistu mid wuxu yhi anaa khiyaar u leh laba waxay dhi annagaa layn maxaabiistii kii makaroofiga la karigaana madaxay ku dhufteen qaybna wa iska sii daayeen qayba u xidheen waa kala turtuureen midna wuxu an maxaabiista taaban mahayo waxaan u geenayaa madaxweynaha hawshaas nasri dhacay bay ahayd ibnu jariir abari taariikhs intuu kaga sheekay u ammaanaya hawsha iyada xaafid ibn fi lbidaaya ibnu jawzi fi lmuntadim fi taarikh lmuluk walumam intaasoo meel bay ku qoran tahay bal waagi dambe wiilkii wiilu dhalay nasr ibn malik alkhuzaaci oo axmed loolan jiro nin aad u qiimo badan ah boqorkii reer cabaas ee khalqquran ummadda ugu yeedhahay yaa markuu arko inuu mubtadciya ummadda ugu yeedhaya khalqu lqur'aan iyo wuxuu sameeyey jamaaca siriya munadama ayuu sameeyey bu baycu la galay fakharaja calay isagoon laakiin hawshii aan dhamaystiran bay ka dhicisowday saasaana waagi dambe lagu dilay ninka loo yaqaan waa qarnigii isaguna saddexaad ee qarnigii laba saddexaad bilowgiisi ninka loo yaqaan abu maxamed xasan bn khalaf albarbahari saaxiba sharxi sunna khilaafadii baqdaadoo taagan iyo markii khilaafadu ay daciiftay oo fisqi iyo fujuur iyo khamri iyo nijasnimo ay baqdaad ka dhamaan weyday markuu casharka galo xertu isu gaxaysan jiray suuqu mari jiray dukaan kastoo khamri lagu dhulku la simi jiray dukaan kastoo khamri lagu iibiyo cagaw ka marin jiray ruuxuu ku arko kataar iyo turumbe iyo wax la garan waayey iyo durbaanna waa ka riiqi jiray dhalada ka wata ka jabi ka wata garaac madaxweynihii baa khalqal galay ilaa waagi dambe si loo caydhsanayay marka dambe isagoo xidhan uu geeriyooda ama guri lagu dilay ayib sheekh cabdullahi ibnu yaasiin in loo yaqaan maqrib iyo mauritania iyo jazair iyo tunis baa reemiyii ku habsaday iyo dowlad dawaa'ifa balaayo oo aan xaqa ku dhaqmayn andalus buu ka yimid asagoo arday ah kadib jamaacu asaasay kulligood uu baabiisu dagaal ugu wada meel buu ku simay waa ninka asaasay dowlad muraabitiin dowlad muraabitiin sheekha asaasay weeye ilaa andalus ay u gudubto aga dambe hawsha hawlay culimadu yaqaanoon macruufa weeye hawlihii maxaakamta soo garan maysaan markii raanweyn iyo hawiye iyo dir iyo daarood iyo isaaq ba la kala geri waayey dhagaha idin qabteen meel idin saareen laakiin balaaya ka xoog badan ba u timid dhaqan la yaqaano weeye calaa cahdi salaf macruuf ba eed hawsha ayada ah jamaacat ulxisba loo yaqaanaa in wadaad isxilqaamaan shaqadooda qabsadaan mooryaan iyo qutaacu turuq iyo fajaro ay dhagaha ku dhuftaan xuduudan oofiyaan jadkan u istaagaan hadday xilkan la qabsan waa arrin macruufa mawduuca caaw intaasuu ogaya risaalada tobnaad in sha allahu tacala miyaan socda mise waabeen dambe hada bilahi towfiiq